sheegtay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam alrajulu nin alladii ninkaasoo yukhayalu la moodsiinayo ilayhi ninka annahu asagu yajidu shayca inuu wax dareemayo fi salaati salaada dhexdeeda waxyaalaha oo xoogaa laga xishoodo ku dhawaaqidooda carabka kuma bayaaniyo nabiga sida badan salى اllahu عalيه wasalam ilaa mar daruuro keento oo xurunku si kale uusan ku cadaahayn maahane saxaabaduna sidaasay ahaayeen waana sidaas sida wanaagsan waxyaalaha laga xishoodo carabka inaan lagu bayaanin ilaa inay ku xirnaado xukunkii fahamkiisa oo aanba la fahmayn maahane haddii la fahmi karo waa in la sarbeebo hadda shaygaas waxaa loola jeeda aaryada qofka ka soo baxda oo weysada ka jebida waa la sarbeebay marka waa la sabeebay marka nina markuu salaada galo shaydaana waswaasina markaasu wuxuu isleeyahay aariyaa kaa soo baxay weysadii waa kaa jab arrintii iyo cabashadiiuu nabiga gaarsiiyey sala allahu calay wasalam oo ui rasuulka allow qof sidaasa ka war qofku markuu salaada galo shaydaan waswaasinayo oo u malaynayo in wax ka soo baxeen oo weysadii ka jabtay muxuu samaynayaa qofkaasu su-aashaasuu nabiga weydiiyey sal اlahu alay slm anhu shaamiye shakaa waa uu sheegtayoo waa u cadtay ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala اllahu alayh wasalam arajulu nin alladii rajulkaasoo yukhayalu la moodsiinayo ilayhi asaga annahu rajulku yajidu shay-a wax inuu helayo macnaha in caariga ka soo baxaydo uu dareema fi salaati salaada dhexdeeda muxuu samaynaa faqaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam laa yanfatilu ka bixi maa salaada kama baxayo salaada aw laa yansarifu ka gadoomi maa waa isku macno ka bixi maa salaada ma ka gadoomayo salaada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaaqii aryada dhawaaqeedii ilaa uu maqlo dee dhawaaqeedii hadii la maqlay xaqiiqay noqoto ilaa uu dhawaaqii maqlo o yejida ama uu helo riixan urki karkeed oy u soo karto oo inuu karkeedii dareemo ama dhawaaq u helo culimmadu waxay dhahan macnaheedu labadan shay waxbaa lagu yaqiinsadaa ilaa uu yaqiinsado yuusan salaada ka bixin yuu salaada ka bixin markaa qofka haddii uu waswaaso isagoo salaadii ku jira uus yidhaahdo weysadiyaa jabtay salaadiiu ku jiraa ma ka baxayo salaada weesana sidaas kuma jabto salaadiisana waa u taam wax nuqsaan iyo kuma jirto wax wax u dhiba culummadu salaada markuu ku jiro arrintaas waa isla ogoliyi laakiin asagoo salaad ku jirin hadduu jira ama wax kaa baxeen shaaficiyadu waxay leein waa isku mid waxaa salaada jebiya marka lagu jiro salaad iyo markay salaada bannaanka laga joogo isku shaya salaada jebiya weesada waxaa jebiya waa isku shay waa isku mid maalikiyadu waxay ln maya iyagu markuu banaanka ka joogo salaadda uusan salaam u xirnayn haddii uu sirado waxbaa kaa soo baxay waa inuu weyse qaato laakiin markuu salaad ku jiro weey xadiiskaadu laakiin alqowl raajix waa qowlka shaaficiyada iyo a'imada kaleeta ay mareen oo ah salaad iyo kayrkeed waa isku mid jamaahiirta culummadu saas yidhahda waa isku mid aariyo ayaa hadda laga hadlaye dhammaan nawaaqida waxyaalaha weysada jebiyaan dhammaan waa isku mid dhammaan waa isku mid qofka hadduu sida weysadiya kaa jabtay ousan yaqiin hubin weysadiisu wa u dhowranta marba asal hadday u dhowrnayd ilaa yaqiin uu hubsado oo maalan a'imada shaaficiyadu waxay qabaan gabar ajnabi ka ah hadday ku taabato weysadu waa jabtay tusaale saasay qabaan laakiin maxay ku tusaaleeyeen waxay yidhahdeen maalan waa taabad ciddidu ma jebin ay yidhahdeen ciddidu hadday taabato ay yidhahdeen ee waxaa jebiyey jirkaan iyo jirka markaasaa is yidhi ma ciddiday ahaan wixii taabtay mase jirka weesha kaama jebin maxaa yeelay awal weesada yaqiinay ahayd soo maahan waad hugtay hadda inay jabtayna shakiyaa ku jira soo maahan alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin iyo wax lahubaa shaki kuma suulo ma ku jiro maala wiiseqaadka waxaa jemiya hurdada waa fadhiisatay markaasaa istiri war ma hurdo mise waa gamayo ma lulmay aheyd wixii mise hurday aheyd waxaa lagu leeyahay horta awal weese ma hurtay haa hadda in weesadii shaygii jebinayo hurda ay timid oo noom uu yidhi iyo waxaad ku shakisan tahay lulmo inay tahay soo maaha weesadaada waa la hubay yaqiinay ahayd walyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiintu shaki kuma suusha weesadu waa ku dhowranta maxaa yaele awal weesadaada waa la hubay haddana waa taradud ma hurd ma hurdin miya khalaas bal xadiidkan imaam nawowi wuxuu raximah ullah waa qaacido a'imada kalena sidoo kale yidhi waa qaacido oo fiqiga islaamigaah axkaamta ugu badan laga qaato shay mar haddii la hubsado shaygaas la hubaa ilaa wax kaloo la hubaa yimaadaan ma suulo ninkii xaaskiisii waa lagu nikaaxiye weligeediyaa ku nikaaxiyey maalin dambay murmeen shakiyaa galay war anay anaso waxaa la leeyahy horta awel ma qabti a ma hubta inaad qabti ha yaqiina hesoma eh, haddayna furtay ma hubta maya alyaqiinu laa yazuulu bishak hadday yaqiintuna iyadaa shaki ku suushay lama tiri karo masaailka sidaas marka xadiikanana u asal qaacidadaas alyaqiinu laa yazuul bishak marka waa xadiis weyn wey shay marka la hubo shaki kuma suulo wax kastoo la hubaa shaki kuma suulaan marka waa noocaas rawa bukhaariy an cabdilaahi bni abi qataada cabdilaahi bni abi qataada can abiihi aabbihiis wuxuu ka wariyey ribciy bni اxaaris abi qataada lena magaciisana ribciy bni اxaaris radia الlaahu canh ilaa raadiha ka noqdo ribciy bni اxaaris can الnebiy nebiguu ka wariyey ribciy bni اxaaris salى الlahu عalayه wasalama qaala nabigu inuu yidhi idaa baala axadukum qofkiin markuu kaasayo kaadidii markuu dhammeeyo tusaale ama intuu kaadida wado falaa ya'kudanna yuusan ku qaban dakarahu dakarkiisa xibintiisa taranka biyamiinihi gacantiisa midigta ayuu ku qabani walaa yastanji yuusanna ku astajoonin biyamiinihi gacantiisa midigtaa walaa yatanafas yuuna ku neefsan filinaai weelka saddex xubunu xadiiskan uu sheegay gacanta midigtaa waxaa loogu talagalay maa kaana min baabi alikraam washaraf wixii baabulkaraamo iyo baabusharafka cuntadaa lagu cunaa cabitaankaa lagu cabaa dadkaa lagu salaamaa waxbaa lagu bixiyaa gacantan waa lagu weyse qato wejigaa lagu mayraa gacantan min baabi ikraam washaraf wixii ah loogu talagalay gacantaanna wasaqdaa layskaga suuriyaa bidixdaa nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam idaa baala axadukum qof idin ka mida markuu kaashaa falaa ya'kudana yuusan ku qaban dakarow xibintiisa taranka biyamiinihi gacantadiisa ayuu ku qaban sababtoo ah gacantan waxbaa lagu cunaa hadduu ku qabto waxaa laga cabsaa najaasa inay gaadho waana gacantii wax lagu cunaayo marka isma qaadan karaan waa in la kala ilaaliya ta labaad walaa yastanji yuusan ku asajood gacanta bidixdaaha lagu asajoodaa helatan waxbaa lagu cunaa waxbaa lagu cabaa dadka lagu salaamaa tan saddexaad walaa yatanafas fil inaa weelka yuu ku neefsan markuu cabitaan cabayo qofku ama biyo ama caano cabitaan sida caruurtii iiq iiq iiq weelka inaad ku tira lama ogolo qalad waa qalad ibn abi jamre wuxuu hi laba dhibaataa ku jirta tan koobaad adiga dadkaadu inaad ku mergataa la arka cabitaanka oo dhibaata kaaga timaada maadaamaad isku wado inaad waxna laqdo neefsatana tan labaadna dadka kale ay dhib ku tahay oo dadka kale say dhib ugu tahay inaan anu neefsado weelkan hadhow qof kale kaa dambeeya wax ku cabaa soo maaha waxaad cabasankaaga wasa ka soo baxay weelka gato haddaad markaa fiifiiflehel markaad wax cabayday weelka dadka kaa dambeeya waa dhisanaya istiqdaar aa ku jira waa qurunsanaya marka maxaa la sameeya sida bukhaari iyo muslim ku taalla kaana salى اllahu عalayhi wasalama yatanafasu fi sharaabi alaaثan nabigu sida geeli wax uma cabi jiro qorjo qorjo qorjo hal mar iskuma dili jiri saddex gooruu neefsan jiray markuu cabaa waa qabana bismi اllaah qac qac waa u kaadina waa neefsana banaanku ku neefsana weelka ku neefsama haddana mar kale qac qac waa neefsana weelka inta ka wareeji ee qac qacda qac qac waxu eber wey waa geela si taas waa sida geeli qalad wa lama ogolo mamnuuc wey maxaa yeele neefta sankia wax ka soo baxaya weelkii gelay marka waa aadaabta islaamiga tanuna waa aadaabta islaamiga rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu bukhaari wuxuu ka wariyey abi hurayra radia allahu canhu can inabiy nabiga inuu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam ana rajula nin ra'aa wuxuu arkay kalban ey eygaasoo ya'kulu fara rayska cunaya min alcadashi min ajli alcadashi oon daraaddeed fa aqada rajulu ninkii wuxuu qabtay khufahu khufkiisiyuu qaatay fa jacala wuxuu gudagalay ninkii yaqrifu inuu soo daro lahu eyga uu u soo daro bihi khufka uu biyo ugu soo daro xataa arwaahu ilaa uu wabxiyey fa allaahu allah ku shukriyey lahu ninkii faadqalow alla wuxuu geliyey aljannata jannada abu hurayra wuxuu nabigeenna suuban ka wariyey salى اlahu calيه wasalam ana rajula nin ra'aa wuu arkay kelban ey eygoo ya'kulu cunaya asaraa rayska saraa waxaa la yidhahdaa carrada qoyan ciidda qoyana waxaa la yidhahda asara ninkan xadiiska riwaayadihiisa mid ka mida waxay leedahay asagaa oon daranu hayey ninka bukhaariga ku yaalla oon aad u adaga isaga ninka laftiisaaye caalu yimid waa galay biyuu ka soo dhergay markuu biyihii cabay ou bannaanka yimid wuxuu arkay meel qoyan ey carrada cunaya markaasuu yidhi eygan waxaa haya oonkii hayey mid la mida eygani oonkii aniga i hayey mid lamidaa hay waa kuwa culummadu yidhahda soonka faa'iidadiisa markay tirinayaan waxaa ka mid ah dadka waxhaysta m afar iyo labaatankii sax laba gelin wax iska cuna ama ka badanba inay gaajada dareemaan oo ay u naxariistaan kuwan afar iyo labaatanki sax marra wax cunin ama hal mar wax laq oo ay yidhaahdaan ma gaajadan hadda hayda hayda dadkan sanadkao dhan bishaan ramadaan waxay ahayd raxmaddaas inay dadku dareemaan saasaa la rabaa marka fiiri ninkaas maadaama isaga oon adagu qabtay markuu biyihii ka dhergo eyga arku yidhi ninkaan eygan waxaa haya oonki hayo mid lamid weel ma hayo wadaan kalena ma hayo wuxuu qaaday kufkii kuf waxaa idhaahdaan sigsaantoo kale camal shay ah laakiin maqaar ka samaysa waa maqaar marka biyaha waa celina ceelkiiu la galay waa soo baray gacmihii wuxuu rabaa inuu ku soo baxo ninku biyihii afkuu ku soo qaaday waa soo qadiyey dadaalkii uu maray biyihii afkuu ku soo qaaday bannaankuu yimid eygii sii eygii uu sii di ilaa uu dharjiyey hadba u soo dara ta hadda ku laabto uu u soo dara maalikiyadu waa meeshay ka qaateen eygu najaas maahan ee waa daahir maxaa yeelay qofkiisiyuu ku waraabina laakiin sawaabku wuxuu yahay sida culummada kale qabaan shaaficiyadu ka mid sababtoo ah xadiidkaanu ma sheegin ninkaanu biyihii markuu soo baxshay inuu meel kale ugu daadiyey iyo inuu qofkiisi ku siiyey ma kala sheegin inuu qofkii dib u mayray ee in kale ma sheegin laakiin xadiis cad ah caddaynaya eygu inuu najaas yahay xadiis sariixa oo saxiixu muslimka ku sugan aa nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam dahuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yaqsilahu sabca maraat qof idinka mida weelkiisa wuxuu daahir ku noqonayaa haddii ay afka ka geliyo toddoba mar inuu mayro uulaahuna bituraabi oo tan ugu horrayda weliba cara lagu daray xadiis kalaa caddaynaya ay inuu najaas yahay xadiiskaanu kama hadlin xadiiskaanu wuxuu ka hadlayaa xayawaanka noolaha in loo naxariisto kaasuu ka hadlaya ee kama hadlayo eyda daahira ma ka hadlayo xataa inuu ku siyay qufkiisii ma sheegayo inkaas marka waa najaas ee daahir maaha ninkii marka waa siiyey ilaa uu dharjiyey ilaa uu dharjiyey faakada rajulu ninkii wuxuu gudagalay faakada wuxuu qaadaydha ninkii faakada rajulu ninkii wuxuu qaaday kufow qufkiisii fajacala wuxuu gudagalay yaqrifu inuu biyihii u soo daro lahu eyga biyihii qufkuu soo daraa xataa arwaa ilaa uu wadax ka dhigay ilaa uu biyihii ka dharjiyey ilaa uu biyihii ka dharjiyey fashakara allaahu lahu ilaahay waa ku shukriy وكان الله شاaكرا عليما إلaah wyn أسماadiisa الشhكوuر kamida waa mid شhكriya oo qofka waxa uu sameeya ka abaal mariya wanaaga uu sameeyo شhكوuر a ah kamida ah أسماadiisa ilah marka ilaahay wuu شhukriyey فأkلhu ninkii aljنةa jنu geliy bukhaariga waxaa ku sugan siyaado xadiiska la socota markuu nabigu sidaas yidhi salى الlahu عalيه wasalam waxay yidhahdeen صaxaabadu ya rasuul الlah wa ina lanaa fi اlbahaa'imi أjran oo rasuulka allow xayawaanka aan waraabayno geela ariga lo'da ma ajaran keelayna geela ariga lo'da oo aan waraabinayno biyaha siinayno oon ceelasha ka shubayno iyo meelaha kale ma ajaran noogu sugan markaasaa nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam fii kuli kadidin beer kasta radbatin oo qoyan ajrun aa ku sugan wax beeqeed beerkaasoo nool haddaad waraabido ajaraad keeli ama cunto siid ajaraad keeli saasaa nabigu yidhi sal الlah alay sl bukhari ku tahay xadiiskaas marka wuxuu kuu caddaynaa noolo kasta oo naftu ku jirto haddaad wax siido isagoo gaajan ama ooma ajaraad keeli haddii ey la waraabiyey janno lagu helay maxaad u malaynaydaa qof muslim oo muumin ah oo oon iyo haraad la liita haddaad waraabido maxaad u malaynayda imsaad keliya laakiin imaam nawowi raximahullah sharaxa saxiixu muslimka markuu xadiidka sharxayey wuxuu yidhi noolaha labaa loo qaybiya waxaa noolaha labaa loo qaybiya mid sharciga amray in la dilo midna sharcigu ma amrin waxa ajarka laga helayaa waa haddii la waraabiyo waa waxaan sharcigu amrin in la dilo ee kii sharcigu dilku yidhi haddaad biyo siido ajar kelimid ila sharcigaad khilaaftay nooluhu waa labo mid sharciga amray in la dilo tusaaluba sameeyey midka sharcigu amray oo wuxuu yidhi tusaalihiisu waxa weeye kalkaafiri xarbiyi gaalkii dagaalku kala dhexeeyey muslimiinta wاlmurtadi gaalkii murtadka ahaa wاlkalbi اlcaquuri eyga faylagoyga wاlfawaasiqi alkamsati اlmadkuurati fi اlxadiiثa shantii faasiq ee nabigu xadiiska ku sheegay sida tukaha iyo dafada iyo jiirka iyo abeesada iyo haraanka shantaas kuwaas sharcigaa yidhi hala dilo wuxuu yidhi kuwii sharcigu yidhi hala dilo sharcigaa la raacaho waa la dilaah la waraabin ma laakiin inta kale gaalka aan dagaalku kaala dhexayn haddaad waraabido ajaraad keeni gaal aan dagaal kaala dhexayn oo muslimiinta dagaal kala dhexayn oo la waraabiyo ajar laga helayo eyga aan dadxunka ahayna ajar laga helaya bisata wax la siiya ajar laga helaya dhammaan iskada daa geel iyo carig ayaga warkood baddaa naska nabigaaba ku dhawaaqay sala allahu alay waslm dhammaan marka waxa beer qoyan leh oo wax la sii aja laga helaa ilaa kii sharcigu ku amray in la dilo marka laga reebo ehm, sharaxa saxiix bukhaariga ibnu badaal asaga wuxuu leeyahy xataa gaalka laftirkiisa inta meel ku xirto oon uma dili karin oon iyo gaajo midna looma dili karo ta meel ku xiran dil haddii lagu yidhi cadaab laguma dhihin oonkuna waa cadaab dad dilaynoo kii dagaalku kaala dhexeey uu yahay waa inaad si deg dega madax uga jarta sida nebigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam faidaa qataltum faaxsinu اlqitla si wanaagsan wax u dila laakiin gaal inta meel ku xirato ood cuntada ka goydo waxayn haraad inaad u disho lama ogolo hadda ka war hayla waa cadaabu le cadaabkan ilaahay ma amro nuucaas alla ma amro waase hadduusan qof muslima saas u cadaabina hadde qofkii qof gaajo u dila gaajo waa loo dila ilaa aljaza min jinsi camal aha qisaastu saasay ahayd qofka qof hadduu gaajo u dilay isna in gaajo loo dilo sooma cadaaladdu waa saas laakiin qofkan gaal weeye dagaala idin kala dhexeeyey ma banaan inaad oon u disho soo dembi kala geli kii sharcigu yidhahda dilo hadduu yidhi si fiicanaad u dili ee oonna uga dili kartid gaajona uma dili kartid marka taas waxay ku tusaydaa ajarka weyn oo ku sugan waraabinta biyaha waraabinta biyaha waxyaalaha aad u tusaya waxaa ka mid ah sacad ibnu cubaada hooyadiisaa dhimatay markaasuu nabiga u yimi sal allahu calay wasalam markaasuu yihi rasuulka ilaahayo hooyaday waa dhimatay haddaan sadaqo ka bixiyo hooyaday ma anfacayda markaasaa nabigu yihi nacam waa anfacayda haddaad hooyadaa oo dhimatay sadaqa ka bixido intaas ugama harin saxaabadana cilmiga iyo camalka camalka ay didligi jireen oo cilmigada hormari jireen markay cilmiga ogaaday ku dhaqmi jireen su-aal sacd ibnu cubaada ku dara wuxuu yidhi yaa rasuul allah ayu sadaqati afdal sadaqa aan bixiyo taa u fadli badan ila tan ugu fadliga badanaan raba hooyaynu bixiye nabigu wuxuu yidhi saqiyulmaa biyo in la waraabiyaa sadaqa u fadli badan wax lamidu ma jiraan gaajada qofku muddu u adkaysan kara lakin ool looma adkaysto waa qatar mar haddii jadiinku ku qalalo nabi maxamed ayuu yihi sal اlahu alay slm markii la weydoolay ayu sadaqati afdal qaala shakyulmaa biyo la waraabiyo tiri hooyo waxma u sadaqaynayda biyo la waraabiyo faa'iidadaas waa inaan ka faa'idaysano oo qofku asaguna la baxaa aabbaha hooyada waalkii aad u sadaqaynaydo ummaddan soomaaliya oon ku baabi'inayo ceelo la qabaa dadka ilaahay awoodda siiyey matooro la midaayo ee la aabbayan usadaqiyo hooyaday usadaqiyo anaaba sadaqay waa in berkada la jeexaa oo inta berkad weyn jeexdo oo biyo markay ka buuxsadaan xirato waktiga oonko dadku u liitaan waktiga biyaha la iska helaya iska bixin xaaladda khatarta marka oonku gaaro albaabka ka jar ee waxaa tira aabban u sadaqiy hooyan u sadaqiy nafsaydanba usadaqaysa beedo kula shub fursadaan in laga faa'idaystaan waa cibaado ilahay lagu caabudo waxyaalaha ugu fadliga badan wa sadaqo lala baxo midda ugu fadliga badan qaabka in wax lagu sadaqo laakiin fiiriya bilaahi calaykum shaydaanka cadaawadiisa fiiriya shaydaanku qofka cibaadada waa ka celiya hadduu ka celi waayana wuxuu isku dayaa inuu sameeyo uuna ka fasahaado xadiiska aan sheegayo ibnu maajuu ku yaalla oo ah nabigaa la weydiiyey ayu sadaqati afdal weliba mayd wax laga sadaqeeya laga hadlaa markaas yaa fadli badan shaylmaa weligii maaragtay aabbahay berkadaasaan u sadaqay berkad iska waqaf ah, baraag weyn iska waqaf oo ummaddu ku soo aroorayda maaragtay ceel waqafa oo laleeyahay ceelkaasaan hooyo u sadaqiyey waa yaryahaan umalayn haddii jiraan ma jiro hadda ma dhihi karno laakiin ma badna ummadda sooma dhexdeeda soo maaha laakiin bilcagsi maxaa naqaana annaga aabbii hooyo shan riyood soo qabo hal geela ku da loor beriisana kari ummadda usoo yeera ka dherji saasaa naqana sadaqada hooyo iyo soo maa isla ibnu maaja waxaa ku taala sidaan dhegayso jariir ibnu cabdillaahi wuxuu idhi albajali kunaa nara alijtimaaca ilaa ahli lmayit wa sancata dacaam min anniyaax laakiin fiiriya tan waa ajala laga helaya laakiin in loo soo yeero dad meel layskugu keeno cunto loo sameeyo laga dharjiyo niyaaxo iyo dhaqan gaalaadan u niqin haddaan nahay ardadii nebi moxamed sal la ala ka warrama saasay ku taala waana saxiix bal minhaajkay ku taallaa sharxiisa muqniinka juska cibaadada kitaabuljanaasa markuu dhammaado waatan ku taalla fiiri muqniga sanadkan oo saxiixuu leeyahy ka war habiib in dad layskugu soo yeedho cunto laga dharjiyo la yidhaha maydan loo sameeyey dhintay waa niyaax waa dhaqangaalo bal afarta madhabooda saas isla qaba afar maaha shaaficiyada kaliya shaaficiyada maalikiyada xanafiyada xanaabilada afarta waa isku waafaqsan inaysan sadaqa ahayn oo dhaqangaalaan oy xaaraanta afarta isku waafaqsan bilaahi calaykum shaydaanka cadownimadiisa tii wanaagga ahayd wax samaynay akmi tii dhaqangaalaadka aheedee madaahibtu isku waafaqsaneedna haddee waaba dhaqanka ummadaba soo ma war ilaahay laga cabso war masaailka ha layska fiiriyo oo adduunyada sida loogu dadaalo caaqirada ha loogu dadaalo qof kasta maanta boqol dolar markuu gacanta ku dhigo ceebku ku fiirina u isleeyahay falsa noqotaa markii sarifka la tago laakiin cibaadada marka la samaynaa la fiirin maya kaa dhegaysamay egow habeeyan samayn jireen uu leey war ilaahay markaad hore tagtaa dil una waa falsa maxaad samayna subxaana allah war maanta iska fiiri waa la isweydiinaya ilahay hortiisa ah, allahu mustacaan marka dhaqankaas wanaagsan oo nabiga waa in la nooleeya ceela la qodaa berkada la qodaa dadka la waraabiyaa biyo la helaa waqafa aabba loo sadaqeeya hooyo loo sadaqeeya awowayaan loo sadaqeeya ayeeyaan loo sadaqeeya annaguna aan sadaqaysanna ummadduna ay noolaato annaguna aan noolaano ilaahayna aan raalli garayno sidaanasa dariiq nabigana aan maqno sala allahu alay wasalam ee waalkiina wax ku helayo annaguna aan wax ku helayno laakiin haddaad marto tii nabigu diiday saxaabadu diideen haddaad marto adiguna dembiyaad hela waalkiina waa qada ay kuu tare weligay arki jiri weligay arki jiri ma saxeeb ah, ilahay markii la hor tago waa lagu weydiina waxaa lagu leeyahay waxaan aad samayday haye xaa u daliil ahaa ma waxaa leedaha aabbe ayaa samay jiri taas ma gadni marka ilahay la hor tago ba ilaahay laga caso oo waxa weya qof iska difaacid iyo koox difaacaso waxaa ka fiican ilaahay maxaad la hortegayda inaad ka xisaabtano war ilaahay or magaad hortagta amaad eegowda inaan saas u xisaabtano qofku hadduu saas u xisaabtamo xaqa waa ogaa kara war ilaahay or magaad hortagta amaad ceebowda hadduu is yidhaahdo oo iska baaro masaailka kutubta rogrogo asagoon koox difaacin asagoon dariiqo difaacin asagoon madhab difaacin asagoon urug difaacin asagoo naftiisa naar kala cararaya oo isle xaqa ogow qofku hadduu masaa'il ka baaro xaq iyo baatil isuma eg mana iskaga darmi karaan laakiin hadduu qofku wax ilaashado oo uu difaac xirto xaqu waa ka indhabeelaya tacasubka iyo koox ilaashigu qofka aqu ka indhatira aqu ka indhatira ilahay aq hanuuso rawa lbukhaariy imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata radia allahu canha ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa nacasa axadukum qof idin ka mida markuu lulmoodo markuu gamaanyoodo walxaalna uu lulmoodo huwa isagu yusallii uu tukanaa falyarqud ha seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka tago canhu xaggiisa annowmu hurdada fa ina axadakum qof idin ka mida idaa sallaa markuu tukanaa wاlxaal huwa naacisun uu lulmoon yahay laa yadri ma oga lacalahu qofkaas waxaa dhici kartaa yastakfiru yuriidu inuu doonayo an yastakfira inuu dembi dhaaf dalbo fayasuba nafsahu nafsadiisana uu habaaro bukhaari wuxuu caaisho ka wariyey radia allaahu canhaa ana rasuul lahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه waslm qaala inuu yidhi idaa nacasa axadukum idaa nacasa axadukum qof idin ka mida markuu lulmoodo nacas nacasan nucaaska waxaa la yidhaah hurdada waxa ka horeeya qofka markuu hurdadu soo haydo uu leeyahay lulmada ama gamaanyada ka horayda taasaa la yidhaha nucaas taasaa la yidhahdaa hurdada iyo ayadana waxaa u dhaxeeya siduu yidhi xaafidku qofka dareenkiisi waa joogaa marka uu lowmada ama gamayada ku jiro dareenkii waa joogaa saas darteeda shanqarta dadka hadla waa maqla laakiin waa dhici karta inuusan warkaas si fiican ufahmin qofkaas weli ma hurdi saas darteeda weesadu kama jebin mar hadduu warkiiba maqla yuusan ba fahmin weesa ma jebin weli qofkaas weli ma hurdi hurdada xaa lagu yaqaan waxba maqli ma waa dhegood camal markuu hurda timaado shaqar waa dhammaada tan kaleeto hurdada waxaa lagu yaqaanaa ru'yo iyo qarow haddaad aad tidhaahdo waa qarwe khalaas waa la huba waa hurd lulmo maaha inuu hurdaya taa lulmo waa ka weyne marka calaamadaas labadaas calaamad u kala sheego lulmadana waxaa lagu yaqaan shanqarteedu weli maqleen hurdadana waxaa lagu yaqaanaa ruuyaa lagu yaqaan marka adoo salaad ku jiro hadday hurda ku qabato hurdada laga hadla waa hurdo weyn oo culus hadday ku qabato sexo jooji salaada dad dhamay karto inta salaada dhamayda kaba imaamu nawowi wuxuu le raximahullah sharxa muslimka salaadaasu farad iyo sunno waa isku mid jamaahiirta ahlicilmiguna saasay mareen laakiin maalikiyadu waxay yidhahdeen salaadda halkan looga hadla waa salaatuleyl badanaana midda lagu hurdooda waa middaas saasay leeyiin laakiin haddee qaacidadu waxa ay tahay haddii daliilku uu soo arooro isagoo mulaqa iطlaaqiisa loogu socda isagoo caama cumuumkiisa loogu socdaa taqsiis iyo taqyiid aan deliil lahayn lama ogo nabiguna ma kala qaadin salaada yusali iska muqlaa isagoo tukanay salaadaas farad iyo sunno midday tahay laakiin farad hadday tahay hurdo waktigu tagaa waa mamnuuc hurdo dheer oo waktigu tegaya lama ogola taas hadday farad tahay haddii wakti dheeru ka haray xoogaayo qac ka siina tukan weyda hurdadu kaa badan haddii waktigu yar yahayna waa inaad tukado ee waktiba inuu tago lama ogola dayfara idaa nacasa marka uu gamaanyoodo ama lulmooda xadukum qof idin ka mida walxaal huwa qofku yusallii u tukanaa falyarqud ha seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka tago canhu xaggiisa annawm ibn abi jamir wuxuu leeyahy hurdada laga nawda weyn mid yar hadday tahay wejigaa biya la iska mariya iyada iska tegayde mid yar hadday tahay waa la weyse qaata weyse qaadkaa kaa tagsheena haday wax yar tahay laakiin mid weyn weese kaa tagsiimi laakiin wuxuu hadday yar tahay waa la weese qaata xataa wejiga biyo ku mayrtoo khalaas u dhamaado macnaha biyaha laisku shuba waa markay mid yar taheen fa ina axadakum ciladiya nabigu sheegay xukun kasta oo ilaahay jireeyo alla waa xakiim asmaadiisa alxakiima ka mid xikma ku jirta xikmadaas mar waa la fahmay marna ma la fahmaayo markaan la fahmayn culummadu tacadud yidhahdeen ilahay baa lagu addoonsaday markii la fahmaayana waa racad marka tan xikmadiyaa nabigu sheegay sal اla ala xikmadda loo leeyahay waar adoo hurdaya ha tukan nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calيه wasalam faina axadakum qof idin ka mida ah, idaa sallaa markuu tukado wاlxaal huwa isagu naacisu uu lulmoonaya ama gamanyoonaa ah, laa yadri ma oga lacalahu waxaa dhici kartuu mudan yahay yastakfiru yuriidu an yastakfira wuxuu doonayaa inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto fayasuba uu markaas cayo nafsa masadiisa naftiis uu habaaro fayansub waxaa loola jeedaa habaar waxa dhacday inuu is yidhaahdo ducayso oo uu ishabaaro ilaa wuxuu leeyahay ma ogey mota hurdaa ka qaalid ah, waana qatar dacwadu mustajaabata inaad ku aadaan adoo ah, ishabaanayo oo khalaas ah, meesha aad ku halaagsanto marka mar haddaadan waxaad akrayday aadan sugi karin waa hurda culus wey mar haddaadan sugi karin waxaad akrayday rawa الbukhaariyu can caaishaةa radia allahu canhaa annahaa caaisha kaanad waxay ahayd taqsilu mid mayrta almaniya manida min hawbi nebi nabiga maradiisa salى اllahu calayh wasalam caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu canhaa zawjadii nabigeenna suuban salى اllahu calayh wasalam waxay ahayd mid mayrta marada nabiga salى اllahu calayh wasalam waxayna ka mayri jirtay manida ee merida waxay ka mid tahay waxyaalaha carabka in lagu caddeeyo laga xisoobo laakiin sababtu maxay tahay markan loo caddeeyey xukunkan la fahmayn haddaan la caddayn marka xukunku markuu ku xirmo waa lagu dhawaaqaa markaasoo kale ibn abi jamre sharxiisa wejka toddobaadee xadiidka uu ku sharxay wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa laga qaadanaa haweenayda ninkeeda inay u qidmaydo hadday sidaas raalli ku taho walow gabar sharaf badan ba ha ahaado yaa caaisho ka sharaf badan caaishaa ninkeeda u khidmay jirtay oo zawjkeeda u khidmay jirtay oo menida ka meni jirta wakadaalika adiladaa saas tusayda in dumarku raggooda u khidmeeyaan waa badeed oo waxaa ka mid a xadiiska faadima binti rasuulillaah waxa weeye raashinkay shiidi jirtay markaasaan gacmuhu baxeen markii dambe kaasay nabiga u sheegtay haddii arintaas aysan xaq ahayn oon cali bn abi xaq ugu lahayn nabigu wuxuu dhihi laha gabadhan ka waxaan xaq looguma lahayn marka ninkana waxaa waajib ku ah inuu dumarkiisa kula dhaqmo sida wanaagga badan oo asaga ragga la dhaqaalaha eg eh, ee wan wanaagsan siday u dhaqdaan dumarka u dhaqo oo maalan isagoo nin dhaqaala leh wuxuu awoodaa gabadha inuu qof qaaduma u kileeyo ragga asaga la dhaqaalaha eg qaadumay u kileeyaan dumarka waajib waxa ku aynu qaadin ukrin u kirin waajibay ku wacaasiruhuna bilmacruufa ilahay leey dumarka sida wanaagaah la yaqaan ula dhaqan haddii raggaa sadoo kalea aysan dumarka shaqo u dirsan oo dhaqaalihiisu ay gaareen inuu shaqaalo u qabto shaqaala laga rabo haddii asaga dhaqaalihiisu aysan gaarsiisnayn oo ragga asaga la dhaqaalaha eg dumarku ayagaa qidmeeya umana kubtaan qaadin gabadha waxaa xaq ku ah inay wanaag kula dhaqanto oo ay adeegto guriga ka shaqeyn gabdhihii aa ah, saxaabiyaadkana saasay ahayd gacmaha baxay faadima bintu rasuullah waa mee gabadha ka sharaf badan laakiin hadda calamahay dhaqaalo gabadh ugu qabto ama shaqaalo ugu qabto mah ma usan hayn saa darteeday nabiga u doontay qaabil oota rasuulka gacmihii ay baxayo qaadils dhanmana wuxuu yidhi adkaaraan kuu sheegayaa kaalmayso qaadil hadda marka lama hayno adkaar uu sheegay markaad seexaydu soddon iyo saddex goor subxaan allaahi dhe soddon iyo saddex goor alxamdu lilaahi dhe soddon iyo afar goorna allahu akbar dhe qaadum ayadaa kaaga qayr badan mar haddaad ilaahay dikrigiisa badido rabbi xaggiisa lagaaga kaalmay taasaa ku kabayda adduuniya aakhirada marka dumarku inay guryahooda ka adeegaan sidaasay sharci u tahay haddii ninka uu asagu dhaqaalihiisu gaaraan kuwa qaadin u samayn karana xaqay ku tahay inuu qaadin isna sameeyo can caaishata radi allaahu canhaa annahaa caaisho kaanad waxay ahayd taqsilulmariya marida mid ka maydhta min sawbi nebiyi sala allahu calayh wasalam xadiidkaas maalikiyadu waxay ka qaateen maridu waa najaas waa taas la maydhay ibnu abijamrana sharxiisuu ku keenay laakiin shaaficiyada iyo a'imo kale waxay mareen maaha merida najaas ee waa daahir merida laga hadlayaa ambiyada meridooda maaha ee waa merida dadka aan ambiyada ahayn oo hadda meridaan hadda laga hadlayaa say ku tahay nabi qayrkiisay ku tahay waxay ku tahay merida waxay ku imaanaydaa midii nabiga iyo zawjadiisa isku dhex darsan ah, marka mid nabi midaan ahaynaa ku dhex darsan marka meesha saasaa loogu daliishanaya ah, mid kalaa ku darsan saasaa loo daliishanaya marka iyagu maaliki waxay leeyiin maadaama la mayray waa majaaz laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin maya maahan waa daahir waxaana caddaynaya oo inay daahir tahay caddaynaya lafdiga saxiixu muslimka lafdigaanu kuma cadda saxiix muslimka waxaa ku sugan laqad kuntu afrukuhu min hawbi rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam farkan markay qalalan tahay waa ka jajabi jireen marada nabiga markay qoyantahayna waa meegi jir waxaana la ogsoon yahay najaasada jejebin daahir kuma noqoto ah. hadday najaas ahaa laheed jejebinu kuma filnaatee marka lafdiga saxiixu muslimka weeye midka tusaya in ay daahir tahay meridu bal imaamu shaafici wuxuu leeyahay maahan banu aadanka keliya meridooda dhammaan merida noolaha marka laga reebo eyga iyo doosaarka inta kale maridoodu waa daahir hayl marida dadka laga abuura dadkani gaas laga abuura midda xoolaha xoolaha laga abuura xayawaankaana laga abuura xayawaankuna waa daahir soo ma asalkii see najaas u noqona binajaas asalku ahaa lahaa jirkuna wuxuu noqonaa wax najaas laga abuuray sooma marka marka laga reebo ey iyo doofaan inta kale noolaha manidoodu waa daahir saasuma qaara waxay yidhaahdeen ambiyada fadalaadkoodao dhan aaba daahiraba maaha meridooda kaliya kaadidooda saxaradooda dhiigooda kulli waa daahir waana dhici kartaa sanuuji waxa waya inuu xaashiyada saas ku sheego laakiin dabcadan oo daaruminhaaj xaashiyada waxaynu kugu qoran imaam nawowi raximahullah majmuuca sharxu muhadabka juska koobaad laba boqol soddon iyo afar wاصaxiixu cinda اljumhuur qowlka صaxiixa jamaahiirta culummada agtooda najaasatu dami wاlfadalaat waa najaasada dhiigga ambiyada iyo kaadida saxarada dhammaan inay najaas tahay sida makhluuqa kale waa wax basharku ka siman yahay waa wax basharku ka siman yahay taas dhiig kaadida saxarada wa bihi qadaca alciraaqiyuun qaadi xuseyn unbaa khilaafoo yidhi waa daahir dhammaan asalkaadi inay daahir tahay layskuma khilaafsana iyo in najaas tahay asal kaadi iyo saxaro iyo dhiig asalka waa najaasi waa laisku waafaqsanya qofka soo istisnooda oo yidhaahdaa maya midda ambiyadu ayadu waa daahir kaadidooda iyo saxaradooda dhiigooda daliilaa laga raba asalkii u raba inuu ka saare jamaahiiru ahlicilmi marka waxay mareen inay kaadi iyo saxaro iyo dhiig banu aadamku isku mid waxyaala kale ku kala duwan yihin maahane taas waa wax banu aadamku iskaga mid yahi saladan halkaas ay kugu tahay rawa الbukhaariyu can caaishaةa radia allahu canhaa xadiiska horaanaan dhammayn kaanad waxay taqsilu mid mayrta almaniya manida min hawbi nebiy nabiga maradiisa salى اllahu calayh wasalam uma araahu maradiyaan arki jiray fiihi dhexdiisa waxaan ku arki jiray buqcatan bar ow buqacan ama baro badan hal bar oo waa hal meel haddii laga mayray ama buqacan dhowr barod ah, waxaa la haa bucada waa meesha midabka kale ka duwan maradu marka hadday kulligood awel hadday hal meel wax uga dhacin meeshii laga mayro meeshiyaa bar ah oo ka duwan midabka inta kale marka halkaas maalikiyadu ayagu maadaama ay najaasada mani ay yidhaahdeen manidu waa najaas waxay yidhahdeen markay mayrto oo ay cayntii suulido aan midab soo hari jir waxayna tusayda najaasada haddii la mayro oo caynta la suuliyo midabka soo hara inuusan xdhibay qaabkaas udhegan lakiin hadda waxaan ba ogaanay manidu ma ahan najaas waa daahir daliilkeedin la sheego uma araahu maradii aan arki jiray fiihi dhexdiisa maradii waxaan dhexdiisa ku arki jiray buqcatan barka ow buqacaan uma qoro kitaab alxaji hada maxali rawa الbukhaariي can caiشhaةa radia allahu canha qaalad caiشha waxay tihi kaanad waxay eda ixdaanaa mid naga mid ah dumarka haddaan nahay mid naga mida waxay ahayd taxiidu mid xayd ku dhaco uma markii xaydku ku dhaco kadib taqtarisu way xogi jirtay addama dhiigga min sawbihaa maradeeday ka xogi jirtay cinda duhrihaa daahir noqoshada agteeda fataqsiruhu kadibna waa mayri jirtay wa tandaxu waa ku rushay jirtay calaa saa'irihi marada intiisa kale biyay ku rushay jirtay uma tusalli fiihi kadibna waa ku tukan jirtay can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaanat ixdaana mid naga mida waxay taxiidu mid xayd ku dhaco xaydka medida waa waxyaalaha carabka in laga ilaaliyo ay tahay laakiin xukunkiyan haddan la garayn haddaan la caddayn taasaa keentay marka uma tatarisu way xoogi jirtay cididay ku xoogi jirtay adama dhiigga marka najaas la rabo in la suuliyo laba darajaa loo baahan yahay darajada koobaad cayntii waa in la suuliya darajada labaadna xukunkii waa in la suuliya biyo lagu mayraa waana axsanu dariiq dariiqa ugu fiican laakiin najaasadii caynteedii marku talo biyo kula shubto waxa weeya xoogaa inay sii siyaado meeshii ay muddo kugu qaadataan cad laakiin cayntii markaad suulido kadib aad biyo ku shubto xurunkiina suulo waa sida ugu fiican waa axsanu dariiq marka waxay leedahay uma taqisu way xogi jirtay gabadhu adama dhiigga min fawqiha maradeeda waa ka xogi jirtay si caynta loo fujiyo inda goormay xogaysaa marada mayree cinda duurihaa daahir noqoshadood agtiisa markay dhiigga ka qubaysato oo dhiigga uu ka go'o kadibay marada maydis halkaas huruna laga qaado najaaso hadday jirkaaga gaarto ama maradaada gaarto ilaa waktigii la gaaro cibaadadii dahaarada ka hor haddaad is-adan maydin dhib ma leh fiiri gabdhaha maxay samaynayeen saxaabadaa maradii dhiigaa ku daadana gabadhii waktiga caadada maalinka dhiiggu go kadibay maantaasay mayre maanta dhiiggu go-ay mayre ka hor mayrime marka arintaas waa u banaantay oo inta dhiiggaanu socdo maadaama marada aysan ku tukayn dhiiggaanu inuu marada iskaga yaallo wax dhiba male idan marka weel ama maro ama jirka meeshii najaaso gaarto ilaa waktiga cibaadada ka hor in loo daayay meel ula taallo wax dhibaato male laakiin waktiga cibaadada lagu gudanahaa markaas in la mayro ay waajib noqeen ka hor dhib male uma taqrisu way xogi jirtay addama dhiigga min foobiha maradeeda cinda durihaa daahir noqoshada agteeda fataqsiluhu uma taqrisu way xogi jirtay saasaa nusada oo danuminaaj ku taala taqrisuna nusqooyinka kale ku taala laakiin taqtarisa nusada nagu taala uma taqtarisu way xogi jirtay addama dhiigga min foobiha maradeeda cinda duriha daahir noqoshada agteeda fataqsilu haddana waa mayri jirta waa sida ugu fiican taasna waxay tusaydaa dhiigga xaydku waa najaas culmaduna waa ku ijmacsan inuu nijaas yahay dhammaan inta dhiigoo kalena waa la mid dhiigoo dhan waa nijaas dhiigoo dhan waa nijaas midka dadka ka yimaada waa nijaas kan xoolaha ka yimaada waa nijaas dhammaan dhiigoo dhan waa nijaas saxaabada wax khilaafa dhexdooda lagama soo ranin dhiig inuu nijaas yahay alxaafid ibnu rajabna sharxa bukhaari uu ku sheegay sheekhulislaam ibnu taymiyana fataawo uu ku sheega saxaabadu iskuma khilaafi jirin dhiig inuu nijaas yahay hal qowl lagama hayo miga daahir hal saxaabi qof maanta jooga marka lu yidhah waa daahir waa nasiib dar waa nasiib dar qaara yidhaahdeen sawti cumar markii gaalku tooreeda ku buday salaada subax dhiiggoo iska burqanaya uu iska watay salaaddiisoo tukaday hadda kaas maxaa laga qaban kar tooreeya lagu buday dhiigu waa socdaa maaha najaas meel ku taalo shaygana marka la is amro haddaan la awoodin waa ka dhaca qof nabiga yidhi waidaa amartukum biamrin فأتوا منه ma صدعت inta wadaan kala imaan ma la awoodin dhiigaas in la mayo وakadalika saxaabigii waadiyahayey ee fallaarta lagu dhuftay ee dhiigu qubanayo daadanayey salaadiisa watay dhiiggan lama mali karin cala waa socdaaba dhiigtoojirna lama hayo marka wax laga qaban karin maaha shaygana marka qofku uusan awoodin waa ka dhacay marka waa arrin daruuraaw culimmadana muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen labada waxaan ahayn lama keeni karo wax yar dhiigga midkiisa yar waa macsi wax yaroo meel boob yara kaaga tin ama nabar yar waa xogtay wax yara ka soo muuqday oo iska macsi midkan la awoodinoo socdana hadde waxaan la awoodin ilaahayba kuma saarin laa yukalifullahu nafsan ilaa wuscaha labadaas wax aan ahayn oo dhiig ah oo cibaado lagu sameeyey saxaaba iyo qayrkood lagama keeni karo culamada muslimiinta culamada galana ijmaacaaday ku soo reebeen dhiig inuu nijaasi imaamu axmed wuxuu leeyahay iskuma khilaafin culummadu dhiig inuu nijaasi maba la isku khilaafin oo imaam axmedoo la og yahay ijmaac siduu iskaga ilaaliyo oo idhaa qofka ijmaac sheegaa beenuu sheegay yaw sheegay dadku inay iswaafaqeen madhabkood ama ark macuumumo dhan u arka isagu imaam axmed oo dhihi jiray aala dhiigga layskuma khilaafo inuu najaasiya marka dhiig waa najaas iska ilaali kiisaya waxaan dareerinoo qulqulin waa iska macsi waa iska macsi waxaan la awooduma hadda ilaahayba addoommada maba amraba dhiig waa najaasi in rujadana wuu baraarujin xayd iyo dhiiga kale waa isku mid u leeyay wa tandaxu markay mayrto marada meesha dhiiga fiiri maradoo dhan mayrime marada fiiriya haddii najaasu gaarto meeshay ka gaartay haddii la yaqaan meesha kaliya hala mayra haddii la oqoon waayana dhammaan in la mayraa waajib xayr maradii waa lagu hugaa najaas ah, ma lagu tukan karo marka dhammaanay waajib wakadaalika jirkaaga meel ka mida ah hadday najaasa gaarto halka meelaad mayri haddaad oqoon weydo adiga dhan inaad samaysta waajib ood qubayso hayla najaas laguma tukan karo waana hurtaa marka meeshii haddii la yaqaan meeshaa la mayraya meeshaa la mayraya watandaqu way rushay jirtay calaa sayr marada inta kale biyay ku firdhi jirtay maxaa loogu firdhinaya waxaa loogu firdhinayaa dafcan lilwaswaas iwa shaydan waswaasiruni ama wax gaareen war waxa ka qoyanoo dhan dhiig maahan waa biyahan ku firdhiyey ablada marka shaydaanku ku yidhaah war ama nijaasu gaar anaa ku firdiyaanba ku xaqan ku firdiyaad leeda qoyaan haddaad ku aragto waa biyihii maahan dhiig marka waswaaska shaydaana lagula dagaalama uma tusalli fii waa ku tukan jir halkaas waxay culummadu ka qaateen gabadha caadada qabta dhididkeeda dhididkeeda iyo korkeeda waa daahir sababtoo ah dhiig meeshii lagu arkay maahan meel kale lama mayrin maradii gabadhaana waxaa dhacda dhiiggu toddoba maal inuu socday ama shan intaas waa dhacday inay marada ku dhigido soo maa dhididkeedu waa daahir korkeedu waa daahir jirkeedu dhan waa daahir dhiiggaas unbaa najaasi halkaasayna ka qaatee sanadaasna uu baraarujinaya ibnu abi jabr xadiidkan wuxuu fasirayaa xadiidka asmaa bint abi bakr radi allahu anha bukhaarigu wariyey xadiidkaasoo leh idaa asaaba fawba ixdaakuna addamu min alxayd faltaqrisu uma litandaxu tandaxu maahan han rubshaydo kaas xadiiska asmaa ee ha mayrto wey maxaa kanaas xadiiskaana caddeeyey inay mayri jirtay fataqsiru caisha adiiskaas fasira rawa lbukhaariy imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaisha radia allaahu canhaa ana mraatan haweeney haweentoo min alansaari ansaar ka mid ah qaalad waxay ku tihi linabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo kayfa aqtasilu see iskaga uga qubaystaa min alxayd xayd xaydka see uga qubaystaa qaala nabigu wuxuu yidhi khudii qaado firsatan cad oo suuf ah suufkaasoo mumasakatan miski la mariyey fatawadaii isku nadiifi bihaa suufkaas alaaan saddex maraa nabigu yidhi uma ina nebiya nabigu sala اllahu calay wasalam istaxyaa waa ka xishooday faacrada waa ka jeediyey biweji wejigiisa ow qaala wuxuu yidhi tawadaii bihaa isku nadiifi faaqadtuhaa caysha waxay tihi gabadhii anaa qabtay fajababtuha waa jiiday faakbartu ah waa u sheegay bimaa yuriidu nebiyu nabigu macnaha u jeedo anaa u sharxay can caaishata radia allahu canhaa ana imra'atan min alansaar haweenay ansaarta ka mida qaalad linebiyi nabigu waxay ku tihi sala allahu calay wasalam yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo kayfa aqtasilu min alxayd xaydka see uga qubaystaa waxay tihi caaisho dumarka ansaareed ilaah u naxariisto xishoodku kama hor istaagi jirin inay diintooda fahmaan mas'alo kastoo diintooda ka mid ay u baahdaan nabigay weydiin jireen kama xishoon jirin xishood qofka xishooda sida bukhaariga ku sugan wuxuu yidhi mujaahid laba qof cilmi ma bartaan mustaxyi iyo mutakabir qofku hadduu xishoodo oo sida ma masaladaanaad sheegi kartaa balaayu qarsa jahligu ku noolaana hadduu isla weynaado yidhaahdo adoo da'daana maad qofkaas wax weydiin kartaana ayadaana jahligiisu la noolaana qof isla weyn iyo qof xishooda midna diin ma bato marka ilaahay ha u naxariiso gabdhahan saareed diintooda inay bartaan xishood kama horsaagi istaagi karin kibirna haba sheegi gabaraa rasuulka u timi sala allahu calay wasalam markaase waxay ku tihi ya rasuul allah kayfa aqtasilu min alxayd xaydka see uga qubaysta gabadhan waxay weydiinaydaan ma ahan qubayska kayfiyadiisa waa mas'alo gaara nabiguna xaaladeeda uu ka fahmay sida ibn abi jamr u sharxay waana saas waxay tahay dhiigga haddii biyo lagu mayro karkiisa iyo urkiisa inuusan suulina dhacdo karkiisa baaqiga noqonaya saan ka yeelaa su-aasha ay weydiinaa midaas su-aashay sarabta in looga jawaabo dhiiggii haddii la mayro karkiisa ama urkiisa inuusan suulina dhec see urkiisa iskaga suuliyaa saladu ay hadda rabta waxaana kutusaa jawaabta nabiga sal اlahu alay waslm jawaabta fiiri qaala wuxuu uhi khudii waxaad qaadataa firsatan markaad biyihii ku mayrto haddii aad dhiigga karkiisa goy weydo firsatan cad suufa qaado firsa waa cad suuf ah ama cubi ah suuf waxaa la idhahdaa dhogorta idaha loolama jeeda hadda cudbigaa loola jeedaa oo waxa soomaalida gaban ay suufka u yaqaanin suufkaasoo mumasakatan miski la mariyo miski waa wax aad carab badan xoogaa suufa qaado miski marid markaad miski marido fatawadaii bihaa isku nadiifi weyse qaada maaha weyse laga hadli maaha ee meeshii dhiigu ka yimid ku tir waayo tawadaii waxaa loola jeedaa tanadafii isku nadiifi waa luqade wuduuga luqada nadaafad wey macneheedu ee maanta weyse laga hadli maaha weese iyaduna ma weydiin isku nadiifi saasuu ku yidhi marka ma aysan fahmin markaas alaaثan saddex maraa nabigu saas yidhi saddexda marna waxaa caddaynaya riwaayad kale oo bukhaariga ku sugan oo waxa weeyaan nabigu markuu saas yidhi ay tihi kayfa tadaharu saana iskugu nadiifiya markaasaa nabigu yidhi tadahari biha isku nadiifi markaasay tihi kayfa atadaharu qaadka ii sheeg markaas yidhi subxaan allahi tadahri ilaahay baa ceebkeefune isnadiif markay halkaas maraybay ku dhegtay caaisha caaisha ku dhegtay oo jiiday tii war anaa kuu sharxaya kaas markaa saasay ahayd alaaثan saddex maruu yimi uma ina nebiya nabigu salى الlahu alay slam istaxyaa waa xishooday faacradda waa la jeestay biweji wejigiisa ow qaala wuxuu ihi tawadai biha subxaan allah iyo isnadiifi faakadtuha anaa qabtay fajababtuha waa soo jiiday faakbartuhaa waxaan u sheegay bimaa yuriidu nebiyu nabigu waxa uu ula hadalka riwaayadda kalena tusayda waxay tidhi faqultu tatabacii bihaa asara dami waxaan idiyay tidhi meeshii dhiiggu ka soo baxay makaankii dhiiggu ka yimid suufka ku tir la raac si urku u suulo saasaan idin tiri tatabaci bihaa afara dami dhiigga raadkiisii la raacaan idin marka waxaan rabnaa halkaas xadiiu maadaama masalada uu ka hadlaysa masalada ahayn qaabka looga qubay saxaybka maadaama baahi badanu ka jirto inaan carabka dul mariyo waana isku mid qaabka looga qubay saxaybka iyo qaabka janaabada looga qubaysto maaha qubays biyo isku fulidoo caadi qofka qubayska waajibka markuu ka qubaysano ama xayd ha ahaado ama janaaba ha ahaado waa isku mid koo markuu suuligii tago waa inuu niyeystaa qubayskii waajibkaa inuu qubaysanayo xadaثu akbar alena sharciga waxaa qofka u diidan salaada ee weyn ee qubayska waajibiya waa inuu niyeystaa inuu iska suulinayo wixii salaada u diidanaa markuu qalbiga geliyo kadib uu cawradii mayra wax alla wixii urka ka gooyo sidaan xadiiska ka baranay uu ku mayra ama saabuun haato ama wax kala carfay wixii u karka goynay markuu intaas ka hor una niyeystay ogow intuusan isajooni markuu intaas mayro oo urkii iyo suuliyo markaas uu weyse qaadana suuligiyuu ku jiraa waa weyse qaadana qaara yidhahdana qofka wana weyse qaada qofkaan wuxuu weyse qaada waxa u diida waa weyse qaadana sidii uu salaada ugu weyse qaada jira markuu weysada qameeyo biyihiiyu sacabka ku qaba ama weel madaxu ku shuba madaxa markuu ku shubo gacantu madaxa marmarina tinta iyo maqaarka madaxu waa inay qoyaan ilaa weliba dumarkii tin badan maadaama ay leeyihiin waxaa la rabay waxa weeyaan biyaha ku rugaan ama marmariyaan in madaxoo dhan tinta salkeeda iyo maqaarka madaxu waa inay qoyaan oo biyuhu gaaraan tintu hadday dabanta inay furfurtaan laashim kuma ah ma ku ahan laashim laakiin waxaa ku laashima biyuhu inay madaxa gaaraan oo tinta salkeedoo dhan iyo maqaarka madaxu ay qoyeen saddex goor markii biyahaas madaxa lagu shubo oo la hubsado madax inuu qoyey aa biyihii madaxa dhakada meesha ugu sarrayda looga shuba qaybka midigta loo shuba marka halkaas inta lagu shubo aa midigta loo daadina markaasaa madaxii midigtiisii iyo gacantii midig iyo calooshii midig iyo dhabar midig iyo lug midig ku daadana biyuhu haddana mar kale madaxa inta lagu shubaa dhanka bidix loo shuba markaasay madaxii intii kale mid qaybti bidx gacan bidx calool bidx dhabar bidx lug bidxna waa mayrmaya qubayska waajibka waa sa qubayska waajibkaas qubayska sunadana waa saas marka kadib hadduu rabo shaamba ha ku shubto hadduu rabo saabuun ha ku shubto kadib qubayska waaba gutayba waajibkaaha waa u gutay wuxuu raba intaas uu qubayskana hadduusan cawradiisa taaban qubayska markuu dhammeeyo horuu ka tukana ila horuu weyse qaata hadduu intuu qubaysanayo cawradiisa taabtana markuu qubayska dhameeyo weesaa laga raba ila tii waa jaltaye ah. weesaa laga raba markuu qubayska dhameeyo marka intaasaan uga gudbaynaa tinta dabanna in la furfuraa laazim maaha laazim ma ahan wey annaga dumarkaa dabta raggeennu ma dabto waxa weeyaan tinta sidaas wey qof oo nin tin daban haddii la arko oo soomaaliya waa qalad waa qaldaye maaa ma banaano tashabuha dumarka laisku shabaha waa xaaraan ma banaano marka da waxaana waajibka qofka muslimkaa muslimka uu la nool yahay qaabkay u labistaan uu labiskiisu yahay ousan qaab kaleeto qaadan annaga ragga dumarka dumarka tinta dabta raggeenu ma dabtaan dumar ah, raggeenu tinta ma dabtaan soo maaha marka nin tin daban haddii la arko maxaa loo malaynaa dumar soo maaha ma banaano hadda in dumarkii laisku shabaha dad inta adduunka meel kale aragto meel tinta raggu ka dabtaan kuma banaan ogow daad ayaga la noolo hadaad rabto tin inaad dabato laakiin halkan haddaad ku dabato dumarkaad shabahday nabiguna wuuna calamay ragga dumarka isu ekaysiiya ta masaladaasna waa muhiim waxaan saas u leeyahay nin tinta u dabantaan ah marka waa in ilaahay looga caso rawa الbخaariي can anas bni maliki radي الlahu canه bukhaari wuxuu ka wariyey anas ibni malik radي الlahu canhu can الnabiy nabiga inuu ka wariyey salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi nabiga salى الlahu عalيه wasalam ina allaha allah caza isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyn wakala wuxuu u wakiishay biraximi raximka malakan malag yaquulu malagiya wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyo nudfatan khalaqta waad abuurtay nudfatan meni xaal uu yahay yaa rabbi rabbigaygiyow calaqatan khalaqta adaa abuuray calaqatan xinjir xaaluu yahay yaa rabbi rabbigaygiyo mudqatan khalaqta waad abuurtay naftii ay khalaqtahaa mudqatan cadhiliga xaalay tahay faidaa araada allaah allah markuu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuuristiisa qaala almalaku malaggiiba wuxuu leeyahay adakaru ma laba macnaha ma laba ma wiila am unha mase waa dhadig oo waa dumar oo waa gabar shaqiyun ma ahlu naara am saciidu mase waa ahlujanno fama risqu risqigiisu muxuu yahay fama alajalu muddadu noolaana maxay ta fa yugtabu arrinkaasaa la qoraa fii badni ummihi hooyadiis caloosheeda xaalu ku sugan yahi rawa الbukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu can الnabi nabigu ka wariyey salى اlahu alay slam qaala nabigu inuu yidhi in allaha allah caza isagaa qaalib ah wajalla isagaa weli wakala waa u wakiishay biraximi raxim raximku waa ilmogaleenka waa gal xiran oo waxa weya ilmogaleen la yidhaahdo oo ilaahi weynaa hooyada ku dhex abuuray galkaas xihan macnaha waa ihan waa ujeeda afkiisu waa ishayaa marka alla ugu talagalo afka kala qaada afka marna waa kaaqada marna waa isku dhegaa bal waxay leeyihiin culummadu hal af male dhowr afuga leey marna afka waa isku dhegsana marna waa kala qaada waktiga loogu talagalay u kala qaada ama dhiigaa ka soo baxa ama meriyaa geli waktigaasu afka kala qaada inta kale o iska xirayn laakiin waktiyadaas loogu talagalay in dhiig ka baxo ama se meni ay gasho markaasu afka kala qaadana marka riximkaas aan rabbi u wakiishay malg wakala biraximi raximka wuu wakiishay malakan yaquulu malgiya marka wuxuu leeyahay markay meridu gasho riximkaas yaa rabbi rabbiyo nudfatan ey khalaqtaa adaa abuurtay naftan nudfatan meni xaalata rabbiyo waa meni ule ilaahay waa uga ogaal badany laakiin shaqadiisii qabsaan loo diray ilaahay waa isagaa ka og allaaba ka ogaal badan markaas le rabbiyo waa meni afartan marka la joogo aymanidu waxay isku bedelaysa xadiiska cabdullah bn mascuud uu caddeeyey aymanidu waxay isku bedelaysaa dhiig xinjir ah eh, waa dhiig adag oo dhulka haddii lagu rido aan dhulka geli karin dhiiggaas adagay isku bedelay markaasuu leeyahay yaa rabbi rabbiyo khalaqtahaa waad abuurtay calaqatan xinjir xaalay tahay xinjiraad ka dhigtay rabbiyo afartan kale marka la joogo cad hiliba oo intii mar la calaliyo gawska la geliyo la eg ay noqonay cad hiliba oo gawska intii la saara le markaasuu leeya yaa rabbi rabbio mudqatan khalaqtaadaa abuuray mudqatan cad hiliba xaaliwe faidaa araada allah allah markuu doono an yaqdiya an yutima khalqahu abuuristiisa inuu dhammaystiro qaala malaku qaala faacilku waa malag malagiya wuxuu leeyahay adakaru ilaahayo malaba am unfa mise waa dhadig maama wiila mase waa gabar maxaad ilaahay ugu tala gashay markaas combyutar laguma ogaan karay ya cad hiliba wey wiil iyo gabar midku yahay combyutar ma sheegi kara kaka yaab ahlu naar iyo ahlu janno midku yahay ma sheegi kara faqiir iyo qani midku yahay ma sheegi kara su-aalahan bal fiiriyo hadde ilaahay intaan la abuurinuu ogaa manida intuu yahu ogye dhiigga markuu yahu ogye markuu yahay cad hilibu ogye laakiin markii laga dhigay qof caadi oo meeshaan xuub jiifa xuubki inta ku fiirido waa la ogaada xaal ogaada markaas qayb waaba ka baxay muطlaqa sideeda ma ogtahay marka caruurkii nafta lagu abuuro qaybkii muطlaqa ahaayo alla ogaa waaba ka baxay malagaanaaba alla u sheegayba makhluuqiyaba gabar la ogeysiiyey weliba keligiis ma ahna malaa'ig kalena waa la ogeysiinay sharax ibn abi jabraana fiiri waa ka soo baxay qaybkii caalamulkaybki alla la gaarkaa waaba ka soo baxay waa ka soo baxay xayra makhluuqii gobol kamid ahada la ogeysiiyo oo weliba mid ahayn ah oo ka badan soo ma jeedi markaas alla ogeysiiye waa ka soo baxay markaa su-aalahaasu weydiineen adakaru malaba am unsa mase waa dhadigoo macnaa mawiilan soo kala shaqiyun ma mid ahlu naaraha am saciidun mase waa ahlujanna fama risqi risqigiisu muxuu yahay qofkan ma qaniyu noqon doona ma faqiiru noqon doona ma xaaran cuna ma xalaal cuna muxuu cuni doona famal ajalu muddadu noolaana maxay ma calooshu ku dhex dhimana ma marku dhashu dhimana ma dhallinyaradu ku imana ma germadoodu ku dhimana ma duqu gaari doona intaasa ilaahay u sheegaa waa la qoraa fa yuktabu huwa madkuurkii waa la qoraa fii badni umi hooyadiis calooshiisa xaalu ku jiro wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina mxamed